العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد درسigeenan waa dersigii toddobaad waxaanu ka bilaabi doonaa aliimaanu birusuli ayaan ka bilaabaynaa safxada soddon iyo sagaal soo saas ma ahayn arkaanuliimaan baanu weli gudaha kaga jiraa arkaan اlimaan an tu'mina biاllahi waxaan ku soo marnay towxiid luluhiya towxiid rububiya towxiid lasmaa wasifaat wa malaa'ikatihi xalay baan soo qaadanay iyadoo tafsiil wanaagsan leh wa kutubihi iyadana waan soo qaadanay wa rusulihi baanu bartamaha kaga jira ama gebagebo waana xarafka da alimaanu biالrusuli rumayn la rumeeyo rususha uu alla soo diray tabaaraka wa tacaala waliimaanu birusulihi yakunu bitasdiiqi aljaazimi rumaynta la rumaynayo rablciza rusushiisu yakuunu wuxuu ahaanayaa bitasdiiqi aljaazimi rumayn go-an oo aan inaba wax shaki a ah ku jirin بأن الlaha qad bacaثa fي kuli أmaة rasuula allah inuu soo diray baad rumayni qad bacaثa inuu usoo diray fii kuli ummati ummad kasta rasuula inuu usoo diray rasuulkaasoo yadcuuhum oogu yeedhaya ilaa cibaadaة اllahi waxdahu in alla keligii la caabudo laa shariika lahu cid ilaahay lala caabudo oo shariig ana uusan rabbilciza u sugnaanin subxaanahu wa tacaala marka marka la leeyahay laa yadcuuhum ilaa cibaadati اllahi waxdahu laa shariika lah waa towxiidka qeybtiisa ila allahu wاlkufri bima yucbadu min dunihi waxay kaloy ambiyadaa umamkooda ugu yeedhayeen in lagu kufriyo oo lagu gaaloobo lagana fogaado oon loo dhowaanin bimaa yucbadu min duunihi wax kasta oo alla sokodiisa la caabudayo marka macnaheedu waa maxay waa laa ilaaha soo ma ilaahay tabaaraka wa tacaala wاlkufr bima yucbadu min dunihi wa ana jamiicahum dhammaan ambiyada ha kala reebine waxay ahaayeen saadiquuna kuwa run sheegaya musadaquuna loona rumaynayo saadiq waa qofku markuu asagu runta sheego wamaa yantiqu can ilhawa musadaquunana waxyi baa imaanaya waxyi baa imaanaya nabigan waxa uu sheegaya u rumaynaya mucjiza lagu xoojinayo oo u rumaynaysa nabiga la soo diray waxa uu sheegayo baaruuna rusushu waa kuwa baariyiin ah innaga lafteedna saa un baan dhahnaa waa baaruuna raashiduuna hanuunsan oo ilaahay hanuuniyey tabaaraka wa tacaala kiraamun barara waa kuwa wan wanaagsan oo baariyiina atqiyaau alla ka cabsi badan umanaau shaqada loo dhiibayna ku filan oo lagu aaminay hudaatun waa kuwo hanuunsan oo muhtaduuna la hanuuniyey ayagana way hanuunsan yihiin ayagana waxbay hanuuniyaan hanuunkan aanu sheegayno waa hanuunkii la dhihi jiray hidaayatu dilaala walirshaad lagama wado ambiyadu inay ayagu dadka quluubta iimaanka u gelinayaan taasi waa shaqo ilaahay gooni u lehay tabaaraka jala fi culaa hidaayadu labay u qaybsantaa hidaayat dilaala walirshaad iyo hidaayat tawfiiq tani waa hidaayat dilaala dacwada inaad dadka u sheegto unbaa lagaa doonayaa laakiin dadka quluubtooda iimaan ma gelin kartid wa anahum ballaguu risaalaati اllahi jamiica dhammaan ambiyadu ballaguu way gaadhsiiyeen risaalaati اllahi ilaahay risaaladii ugu soo dhiibay ee waxyiga ahaa waa ay gaadhsiiyeen umamkoodii jamiica dhammaantood aladiina yubaliguuna risaalaati اllahi waykshawnahu walaa yakshawna axada ila allah nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam xajat lwadac waa kii lahaa waa kii lahaa allahuma hal ballagt soo ma ahayn allahuma fashhad wa ana allaha اtakada ibrahima khaliila allah tabaaraka wa tacaala nebi ibraahim wuxuu ka yeeshay khaliil weeday hoosaad saaxiib hoosaad buu alla ka dhig tabaaraka wa tacaala waاtakada muxamada lidalika nebi ibrahim khaliil الraxman baa la sooma khaliil الraxman nabiy llaahi ibrahim calayhi الsalaatu wasalaam wa ana allaha اtakada ibrahima khaliila saaxiib buu ka yeeshay nabi nebi ibrahim allah tabaaraka wa tacaala nebi ibraahim saaxiib buu ka yeeshay waittakhada muxameda khaliila calayhi asalaatu wassalaam nebi muxamedna khaliil buu ka yeeshay wa kalama allahu muusa takliima nebi muusena wuu la hadlay wa rafaca idriisa makaana caliya nebi idriisna makaan sare ayaa loo kor qaaday wa ana ciisa ciisena cabd llahi warasuuluh wuxuu rabbi ka yeelay addoon alle iyo rasuul alle wa kalimatuhu alqaaha waa kelimadii uu rab rabbi ku tuuray ilaa maryam gabadhii maryama alcadraa wa ruuxun minhu waa ruux alle xaggiisa ka timi tabaaraka wa tacaala ka ahaatayo wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxu minhu way soo arsamaa qur-aanka nebiyadii baa markaa mid walba garaadihiisi la siinaya jago gooni ah iyuu alla siinayo tabaaraka wa tacaala nebi ibraahim waa khaliil اllah nebi moxamed waa khaliil اllah wa nebi muuse waa kaliim اllah nebi idriis makanan caliya ciisa cabdullahi maxaa loo yidhi isaga waa la caabuday nebi ciise waa la caabuday qoladan aan la joogno ee banu israa'iil qoladan aan la joogno ee reer kirishtan ciise way weyneeyaan ilaahnimo ama wiil bayna ku weyneeyaan allah tabaaraka wa tacaalana suuratu thalaathiin waataan soo marin aaya thalaathiin waataan soo sheegnay suuratu esh suuratu suuratu bara bisinla maxayd suuratu tawba wa qaalat alyahuudu cusayru ibn allah wa qaalat الnasaara ciisa ibn allah lakin qaala inii cabd llahi waa ki yihi aataniya alkitaab wajacalanii nabiya kadib uu wuxuu yihi tafaadulu alambiyaa ambiyada iyo kala sarayntooda iyo kala fadli kala saraynti kala saraysiintooda ambiyadu ma kala fadli badan yihiin waan arki doonaa nacam wa ana allaha fadala bacdahum calaa bacd alla tabaaraka wa waa ka sarraysiiyey ambiyada bacdahum qaarkood calaa bacd mas'aladan kala sarraysiinta rabu lciza oo ambiyada kala sarraysiiyey ambiyada khaasku maaha makhluuqaadka o dhan buu ilaahay kala sarraysiiyey tabaaraka wa tacaala makhluuqaadka o dhan ilahay waa kala sarraysiiyey malaaigta yaa ugu fadli badan jibriil sooma basharka yaa ugu fadli badan soo nebi maxamed maaha sala allahu alayh waali wasalam marra makhluuq oo dhan baa la dhahaa nabig sal ly slam marra basharkaa la dhahaa ayib wahaakadaa soco sanadka maxaa ugu fadli badan laba iyo tobanka bilood markii bil la yidhaahdo bishe ugu fadli badan bil isku duuduuban soo bisha ramadaan maaha maalin markii la yidhaahdana ayaa ugu fadli badan maalin ahaan markii la yidhahdo so asbuuci soo maa maalmo isku xidhanna oon asbuuc hayna cashru dilxija soo maaha habeenka laftiisa saacadaha ugu fadli badan so thuluthu lail akhir wahaa kada makhluuqaadka o dhan baa saa u kala fadli badan وأن الlaha fadla بعضهم عlى bعض وrafaca bعضhm عlى bعضi darajaaت qaar ba qaarka kale ayuu alle ka saremariyey وأna mحameda slى الlahu عalayhi waslm nebi mxamed asagu waa sayidu waladi aadam aadam wixii ka farcamay oo dhan buu sayid u yahay hogaamiye wey sayidku hogaan iyo hogaamiye ayuu u yahay goormo weliba ayay hoggaanka uu soo baxayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo nabigu xadiid buu ku sheegay oo xadiidkii buu soo guurinayaa qeyb ka mida walaa fakra buu nabigu yihi arrinkaana faan igama aha nabigaa dhahaya alayh salatu slaam ana sayidu walad bni aadama walaa fakra arrintana waxay ku timid ilaahay markuu yidhi casaa an yabcathaka rabuka maqaama maxmuuda oo noogu imaan doonta shafaacada biidn illahi tabaaraka wa tacaala ayaddaa macnaheedu maqaamka maxmuud ile maxmuud waa kii lagu mahdiyey soo ma maqaamka iyo meesha lagu mahdinayo ee dadka oo dhan ay dhahayaan maasha allah kaala dhihi doonaan waa maqaamkee waa marka ilaahay soo kulmiyo makhluuqaadka oo dhan qoraxdana halka la keeno arrintu ay adkaato ayay dadku nebi aadam u tegi doonaan xadiidkaad in badan maqasheen nebi aadamna nafsii nafsii buu dhihi doonaa idhabu ilaa hayri ilaa nabiga looga imaado sala allahu aleyh wasalam nabigu markaasuu taxta carshi araxmaan ayuu ku sujuudi doonaa markaasuu ilaahay ammaani doonaa ammaan uusan weligii rabbigii ammaanin waxaa la dhihi doonaa irfac ra'saka washfac tushafac was'al tucta shafaacadii noogu imaan doontaa markaas way marka laga wado ilahu ilah casaa an yabcathaka rabuka maqaama maxmuuda oo hadda inagu aan ku akrino qur-aanka waa maalinta maalinta qiyaamada markaasuu nabigu dhihi doonaa calayhi الsalaatu wasalaam ana sayidu walada bni aadama walaa fakra itifaaqu dacwati الrusuli fi asli اdiin rususha ilaahay soo diray oo dhan itifaaqoodii ay heshiiska ku ahaayeen fii asli diini diinka asalkiisu diin aslu diin waa towxiidka ambiyada ilaahay soo diray oo dhan waxaad ogaanaysaan mid walba laa ilaaha ila allah buu dadka ugu yeedhaya wuxuu kale ugu yeedhaya qoomkiisii inay ka dheeraadaan wax alla wixii ilaahay sokadiisa la caabudo qodobka waa qodobka ambiyada oo dhan ilaahay soo diray cid alla ciddii loo soo diray laa ilaaha ila allah iyo ciddii ka qaadanaysayna maxaa lagu magacaabaa muslimiin baa lagu magacaabaa dadka qaar baa muslimiinta ummadeenun u qaatay maya muslimnimo waa cid kastoo laa ilaaha ila allah tidhi ayaa islaama idan nabi walba muslim buu ahaa ummaddii raacdayna muslimiin bay ahaadeen intaa baad ka xariiqaysaa oo maxay ku kala duwanaayeen ambiyadu furuucda furuucda waa maxay shareecada axkaamta ayay ku kala duwanaayeen laakiin aslu diin isku mid bay ahaayeen haddaan arkaynaa fiiriya wa ana dacwatahum ambiyada waxay dadka ugu yeedhayeen min awalihim laga bilaabo kii ugu horreeyey oo nabigay ahaa soo nabi nuxu ma ahayn ee nebi aadam iyo nebi idriis iyo nebi nuux nabiga ugu horreeyey ee la diro rasuul laga dhigo wuxuu ahaa nabiy llaahi nuux calayhi salaatu wasalaam wa ana dacwatahum ambiyada dhammaantood dacwada ay dadka ugu yeedhayeen ilaa min awalihim nabigii ugu horreeyey ilaa aakhirihim oo nebi moxamed sal ly slam itafaqad waxay isku waafaqday fii asli اdiin diinta gunta asalku waa geedka meeshuu ku taagan yahay guriga meeshuu ku taagan yahay aasaas soo lama dhaho marka aasaaska guriga iyo jiridda geedka iyo gunta geedka ayaa shay walba asalkiisa ayaa laga wadaa wuxuu ku taagan yahay diintu waxay ku taagan tahay way iskaga mid bay ahaayeen oo tawxiidka ah saa kuu fasiro wuxuu ku yidhi wahuwa tawxiid ullah waxay iskaga mid ahaayeenoo oo aslu diinka ah waa ilaahay keliyeyntiisa oo loo keliyeeyo biluluhiya ay tawxiidu afcaal cibaad addoommadu falka ay samaynayaanoo alle loo gooni yeelo oo loo keliyeeyo tabaaraka wa tacaala wa rububiyatihi ay tawxiidu afcaali illah ilaahay wixii ka soo fulo oo fal ah oo dhan ilaahay in asaga loo gooni yeelo oo loo keliyeeyo wa asmaa'ihi magacyadiisa in loo gooniyeeyo loo keeli yeelo iyo wa sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa oo dhan inaan cidna lala wadaajinin oo loo gooni yeelo idan wa tawxiid aluluhiya wa tawxiid rububiya wa tawxiid alasmaa wasifaat bitawxiid illahi biifraadihi in ilaahay loo gooni yeelo isku mid bay ka ahaayeen subxaana wa tacala waa faa'idaad runtii muhiima wey qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi ina addiina diinkuba soo rogteen ina diina diinkuba cinda allahi alla agtiisa isku soo duuduubo alslaamu islaam unbuu ahaaday diinka laguu sheegayo alla agtiisa waa islaamka wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi aayad kale waman yabtagi qofka dalba doona raadiya gayra alislaami islaamka waxaan ahayn diinan diin ahaan u raadiya diinan ay min diinin diin ahaan u raadiya falan yuqbala minhu qofkaasi lagama aqbalayo diinta islaamka diinan ahayn wa huwa asaguna fi laakhirati aakhare markuu imaadana wuxuu ku darmanayaa min alkhaasiriin kuwa khasaaray ee naar ku khasaaray ayuu ku darmanaya labada aayadoodba hadduu bilaabaya marka nebiyadii qeybo kamida wa qaala tacaala can nuux ka bilow nabi nuux calayhi salaam labadaas hore hore nabi maxamed ka dhig alayh salatu slam aayadaheena qur-aanka wa qaala tacaala can nuux ilaahay isagoo nuux ka sheekaynaya wuxuu yidhi qowmkiisa la hadlaya wa umirtu waxaa lay amray nabi nuux baa dhahay an akuuna inaan kamid ahdo min almuslimiin nabi nuux wuxuu yidhi waxaa lay amray cidda amartay waayo so allah maa tabaaraka watacaala wa umirtu waxaa lay amray an akuna min almuslimiin kuwa isdhiibay ee hoggaansamay ee ilaahay isu dhiibay in muslimka lagu sheegayo waa alstislaamu walinqiyaad ba lagu dhahaa carabiga isdhiibid aslana waxaa laga keenay ritiga markii faruurta laga xidho ritiga markii faruurta laga xidho oo lagu lagu jiido maxaa la yidhahdaa siriqda maxaa la dhahaa muxuu ahaa lagu jiido ilmo kastoo loo dhiibo sooma hogaamiyo ha fadhiiso hadduu dha wuu fadhiisanaya sooma halkaasay ka timid istislaam waa hogaansan marka wa umirtu an akuna min almuslimiin kaasi waa nabi nuux ogaada nabi nuux muslim buu ahaa intii raacdayna maxay ahaayeen muslimiin wa qaala tacaala can muusa nabi muuse alle wuxuu asagoo ka sheekeynayo nebi muuse wuxuu yidhi yaa qawmi reer tolkayow in kuntum haddii aad tihiin aamantum billaahi haddii aad tihiin kuwa alla rumeeyey fa calayhi alla dushiisu un tawakaluu isu dhiibo tala saarta waa goorma in kuntum muslimiin haddii aad tihiin dad isdhiibay oo alla u hoggaansan waa nebi llaahi muuse war haddii aada muslimiin tihiin alla isu dhiiba in kuntum aamantum biاllahi facalayhi tawakaluu in kuntum muslimiin haddaad muslimiintiin alla isu dhiiba altawakul calى allah waa caqiidada qeybta quluubta min acmaali اlquluub waana qodob la doonayo in aada xooga loo saaro altawakulu calى اllahi tabaaraka wa tacaala wa qaala tacaala can sulaymana calىa lisaani balqiisa alla nebi sulaymaan asagoo ka sheekaynaya gabadhii balqiisa la dhihi jiray qisadii dee dheerayd oo qur-aanka suuratu namal may ahayd alla uu kaga sheekeeyey qisatu hudhud nabi sulaymaan waa qiso aada u yaab badan oo cajiib badan wa fiiha duruusun wa cibar waxaana ku jira runtii duruus iyo cibar iyo tawxiid tawxiidka maanta inagu aan qaadanayno ee halkan aan u fadhino hudhud baa faafiyey lana seexan waayey lana gam'i waayey lana jiifi waayey inuu soo arkay oo meesha saba iyo yaman la yidhahdo ku soo arkay qolo ilaahay kayrkii caabudaysa oo qoraxda u sujuudaysa waa ka seexan kari waay shimbir waaya meeqaa khuraafo agteedna inaga meeqaa khuraafo arkayna ma ka seexan weyde ya adigoo caqiide saxiixa oo saliima leh ma ka seexan weyde weli dad qaraabada ah ood garanayso dariskaagaa ood garanayso muslimiina ood garanayso oo ilaahay yeshe cabdiqaadir ow leh ya qubuur ah, ha waxay doonaanba samaynay oo qubuurta ku dawaafay oo jini wax u qalay marka hudhud baa seexan kari waayey walidaalika markuu nabi sulayman waayey wuxuu yihi mali ara ma li laa ara lhuda huda am kana min alghaa'ibiin laucadibanahu cadaaba shadiida aw laadbaxanahu aw layaatiyanii bisulطaani mubiin markuu intaa nebi sulaymaan lahaaba wuu maqlayey qur-aankaa sheegay inuu maqlay waa maruu soo laabtay famakatha gayra baciid faqaala axadtu bima lam tuxit bih waji'tuka min saba binaba'in yaqiin war xaqiiqa a baan yaman kaaga wadaaye inii wajadtu imra'aة tamlikhm wutiyat min kuli shayءi walaha carsh caظiim wajadtuha waqwma ysjuduuna lshamsi min duni اllah wzayna lahm الshayطaan acmaalahum fasudahm can sabiili fahm laa yahtaduun waa kii ka seexan waaye ee warqada loo dhiibay marka caqiidadu muhimadaas bay leedahay ogaada qisada waxyaabaha yaabka badan waxaa kamid a ah. qoraanjadii aragtay nabi sulayman iyo ciidankiisi oo ku soo socda waa quraanjo weliba quraanjadaa ma ahayn madax ma ahayn maxay ka bilaabanaysay meesha qisada quraanjada yaa ayuha namlu samaynin udkuluu masaakinakum ya ayuha namlu bes ka ah, horeer ah, ayib ya ayuha naml udkuluu masaakinakum laa yaxtimanakum sulaymaanu wajunuudum laa yashcuruun waxaan ka rabay aayaddii ka horreysa mesha soo bilaabanayse wa qaalat namlatun somayn somayn namlatun waa nakira xataa quraanjo ma aha la yaqaanay ma ahayn oo madax ahoo maamula ma ahayn nakira namla wa qaala namlatun ya ayuha namlu dkuluu masaakinakum quraanjadaas waxay garan weyday bay soomaalidu garan weyday garatay bay soomaali garan leedahay cadow bay garatay quraanjo ku soo socda oo doonaya inuu baabi'iyo intay dhawaaqday bay waxay tidhi war quraanjoy sulaymaan iyo ciidankiisibaa soo socda eh iyagoon idin ogeyn bay idin baabi'in karaan gudadka gala yaa ayuha namlu udkhuluu masaakinakum laa yaxtibanakum sulaymaan wajunuudu wahum laa yashcuruun weliba way isu cudur daari weyday soomaali laakiin quraanjo way u cudur daartay sulaymaan wahum laa yashcuruun kas idinkuguma istaagayaane laakiin ayagoon ogeyn baa laga yaabaa inay idinku tuntaan cudurdaar bay u horumarinaysaa wada jirka qiimaha uu leeyahay bay quraanjadaa muujisay ismaqalka wanaagga ay leedahay quraanjadaa muujisay runtii waa duruus u baahan mar in laga sheekeeyo quraanjada iyo hududka iyo duruusta ku jirta xagga caqiidada iyo xagga tacaawunka wada qabsiga faa'iida ay leedahay iyo caqiidada iyo faa'iida ay leedahay qisadu way dheerayd waad garanaysaane warqadii loo diray gabadhii balqiise la dhihi jiray markii loo geeyey oo ay dadkii la tashatay kadibna waa tii soo baxday calaa kulli xaal carshigeedii waa kii laga soo hormaray ayukum ya'tiini bicarshiha qabla an yaatuuni ish qabla an yatuni muslimiin qaala ifriitum mar alla markay timid yaa la yidhi carshigan kaagi ma yahay ahaakada carshuk calaa kuli xaal gabadha balqiisa wa islaamtay gabagabada meeshii u dambeysay ayuu kasoo qabtay oo wuxuu yidhi wa qaala tacaala can sulaymana calaa lisaani balqiisa rabbi inii dalamtu nafsi waxay tidhi rabbiyo ow anigu naftayda waan dulmiyey gaalnimo iyo shirki iyo inaan usujuudo qorax ayaan ku dulmiyey wa aslamtu waa tahay maxal shahidka wa aslamtu waan isdhiibay oo waan hoggaansamay maca sulaymaana nabi sulaymaan siduu u hoggaansamay asagaba lilahi ilahay baan isu dhiibay siduu alle ugu hoggaansamay allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa ayaan isu dhiibay bay leedahay oo nabi sulaymaanna isu dhiibay wa aslamtu maca sulaymaan sulaymaan maciise ayaan islaamay lilahi ilaahay baana isu dhiiban u islaamay allihii rabi lcaalamiin wa qaala tacala alla wuxuu yihi aydan dheer suuratu shura ayad saddex tobnaad sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa alla wuxuu idiin jideeyey oo alla idiin dardaarmay sharaca bimacnaa wasa yani wuxuu idiin dardaarmay alla tabaaraka watacaala diinka xaggiisa waa caqiidadii hadda ogow waata inagu soo marin aslu diin soo ma caqiidada iyo asalka wuxuu idinkaga dardaarmay maa wasaa bihi nuuxa wuxuu rabbilciize nuux u dardaarmay oo caqiidahde waladii kuwiina waa u dardaarmay awxaynaa aan u waxyoonay ilayka yani waladii awxaynaa ilayka ya muxamed aayaddan waa aayadda ka warantaa shanta ugu fadliga badan rususha ee ululcazmiga loo yaqaano aayadda lagu kulmiyey laba aayad ba lagu kulmiyey mid waa suurat laxzaab midna waa aayaddan tiri midda aayadda nabiga koobaad waa kuma waa nuux sooma wاladii awxaynaa ilayka waa kuma waa nabi maxamed ilayka kaafka waa nabiga sal slam ilayka ya moxamed iyo wamaa wasaynaa waxaan u dardaarnay bihi asaga ibrahima wa muusa u dardaaranay wa ciisa u dardaarnay kulli maxaa loo dardaarmay aslu diin oo an aqiimu diina tawxiidka toosiya tawxiidka toosiya aqiim baa laga cabiray toosin iyo toosnaan baa laga cabiray an aqiimuu ooga bay culamada culamadaina hor dhihi jireen ya samayn oga istaajiya addiina tawxiidka toosiya oo walaa tatafaraquu fi fi tawxiid war tawxiidkaas ku khilaafina furuucda waa laga yaabaa in la ogolya in la isku khilaafo islaantu waysada ma jabaysaa mise ma jabiso xubinka taranka daanta habta waysada ma iga jabaya mise ma jabayo masaailka fiqiga ah waa la isku khilaafi kara a'imaduna way isku khilaafeen soo saas ma aha laakin aslu tawxiid maya caqiido layskuma khilaafi karo allahuma furuuc lcaqiida waa laga yaba in la isku khilaafo oo caqiidadu furuuc ma leedahay ha cinda taxqiiq ha way leedahay shay aan furuuc lahayn ma leh laakin caqiidadu asal weeye furuuc yar yar bay leedahay ilahay ma la arka ma la nabigu maalintii habeenki ilahay ma arkay nabigu ma arkin mise ma arkin soo ma masaa'il miisaanku waa noocee ma camalkaa la miisaamayaa ma ma qofkii baa la miisaamayaa ma soo saas maaha ilahay maalinta qiyaama yaa arki doona ma mu'min ma gaal mise munaafiqiin masaa'ilkaa furuuc lcaqiida la dhahaayo waa la iskugu cudur daaraa la gaalaysiiyo laakiin aslu diin layskuma khilaafayo o caqiida saanu sheegnay an aqimu diina walaa tatafaraquu fiih kabura ay caduma calaa wasni facula kabura bimacnaa facula bimacnaa caduma waxaa weynaaday oo ku weynaaday cala lmushrikiina gaalada waxaa ku weynaaday maa tadcuuhum ilayhi waxaad ugu yeedhaysa oo tawxiida gaalo way qaadan kari waayeen laa ilaaha ila allah way ku adkaan weyn bay la noqotay soomeyna soomari ajcala alaalihata ilaahan waaxid ina hada la shayun cujaaba inaga soo marnay aayad kale la shayun yuraad waa soo marnay allahu alle yajtabi waa uu doorta yani istafaa allahu tabaaraka yajtabi ay istafa allahu alla waa uu doortaa allahu yajtabi ilayhi xaggiisa alla wuxuu u doortaa man yashaau min cibaadih adoomadiisa cidda uu doono ayuu doortaa so allahuma dhe allahu yastafii min almalaaikati rusula wa min annaas ilahay cidduu doono ayuu doortaa alistifa walikhtiyaar ilaahay baa doorto taba xulid bal ilahay baa xusha allahu yajcalu ay allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu risaaladiisa meesha uu yeelayo alla asagaa yaqaan subxaanahu jala wacala wayahdi ilayhi man yuniib alle xaggiisa waa u hanuuniyaa cidda uwe wayahdi alla waa hanuuniyaa xaggiisa ilayhi xaggiisa man yuniibu cidda soo laabata ilahay waa hanuuniyaa tabaaraka wa tacaala kadib uu mualifku yihi cadad الrusuli wاlanbiya ambiyada iyo rusushu waa meeqa alambiyaau wاrusulu cadadkoodu waa meeqa sidiisaba nabi iyo rasuul maxaa udhexeeya nabi iyo rasuul ma alfarqu bayna الrasuli wالnabiy wuxuu yihi mualifku wa cadadu rusuli rususha ilaahay soo diray tiradoodu wa halaahu miatin wa khamsata cashar waa saddex boqol iyo iyo shan iyo toban idan rusushu waa meeqa waa saddex boqol iyo iyo shan iyo toban cala alqowl way la socda jazmi ma aha go-an ma aha halaaثu miati wa khamsata cashar waa rususha alla uu soo diray tabaaraka wa tacaala walambiyaa ambiyadu waa meeqa miatu alfi wa arbacatu wa cishruuna alfa boqol kun iyo afar iyo labaatan boqol iyo afar iyo labaatan miyaan dhahaa boqol iyo labaatan iyo afarna way labaatan iyo hadii la yihahdo boqol iyo labaatan iyo afar waa laba qira oo saxiixa wey waa la garsama soomaalida koonfur iyo qoyi miatu alfi waarbacat wacishruuna alfa habata dalika fi laxaadiidi can rasuuli اlahi sal ly slama min xadiidi abi umamata wa min xadiidi abi dar waxaan rabaa inaan dhaho hada alxadiidu صaxaxahu shaykh اlalbani raximah اllahu tabaraka wa tacaala waa xadiid صaxiixa xadiidu abi umamata albahiliy iyo xadiidu abi darin alghafari radi allahu ridwan llah alيh ajmain xadiidkan waa xadiid صaxiixa sheekh albani baana صaxiixiyey muxuu saxiixiyey sheekh albani ana alambiyaaa inay yihiin miatu alfi wa arbacat wa cishruuna alfa rusushuna meeqay ahaayeen saddex boqol iyo shan iyo toban su-aal buu keenay wuxuu yihi ma alfarqu bayna alrasuuli wاnnabiy anaa su-aashaa miim ku daray yani ma alfarqu bayna alrasuuli wاnnabiy su-aashaa ka dhigna maxaa udhexeeya nebi iyo rasuul jawaabtu wuxuu yihi walfarqu bayna alrasuuli wاnnabiy imtixaankan uu ku imaan doona kitabka imtixaan baan ku garayna la socda insha allah yala cararin kitaabka imtixaan baan ku gelina insha allah hadii la yidhaha laa tanaxnaxu walaa tawalwalu insha allah ardada ardadana inta ku taxadda camerada hays hadhowta camera laga tirinaya hadda adina maclan ma joogin habeenna ma joogin waa lagu tirinaya ya ahi alfarqu bayna alrasuli wالnabiy walfarqu bayna alrasuli wالnabiy ana nabiya nabigaan ka hormarayna farqi udhexeeya nabi yaa la dhahaa nabi yaa la yidhaahdaa huwa aladi yunabi'uhu allah waa midka uu alle u waramay annaba'u waa khabarka si alla yidhaha cama yatasa'aluuna can الnaba annaba huwa alkhabar waa nabiga wax lagu soo dejiyey ee lala waramay wa huwa yunabbi'u nabigiina wuxuu u sii waramayaa bimaa anba'a allahu bihi wuxuu alla u warramay buu asagana sii sheegayaa nabi intaas baa la yidhaahdaa aan ku celiyo nabi waayo nabi waa nabiga waa midka nabi waxaa la yidhahdaa alrasuulu wاnnabiy ana الnabiya salى اllahu alayhi waali wasalama huwa aladi yunabi'uhu اllah waa midku alla u warramo waxyi ku soo dejiyey wa huwa yunabi'u asagana wuxuu sii gudbinayaa bima anba'a allahu bihi wuxuu alla u sheegay waa asaga fain ursila maca dalika asagoo arrintu intaa u joogto haddii la diro ilaa man khaalafa amra allahi ciddii ilaahay diida haddii loo diro oo la yidhaahdo istaag oo kabahaga qaado oo dadkaasi wax u sheeg haddii la yidhaahdana liyuballigahu risaalata min allah inuu risaaladii uu gudbiyo haddii la amro ilayhi xaggiisa fa huwa rasuulun kaasna maxaa la yidhahdaa arasuul keli a waxaan haddaan si intaa ka yar kooban aan idin sheego waxa halkan aad waadix oo ma yar ahaa si ka yar kooban aan idiin sheego ka waadixsan farqiga nabi iyo rasuul u dhexeeya culummada qaar baa yidhi waa isku mid laakiin aan soo qaadanno inuu farqi u dhexeeyo kaasaan soo qaadanaynaa inuu farqi u dhexeeyo waxaan leenahay nabi waxaa la yidhahdaa mathalan nabi daawuud iyo sulaymaan ma isdhaleen soo saas ma ahayn haaruun iyo muuse iyo haaruunna soo walaalo ma ahayn reer banu israa'iil bay wada ahaayeen oo yacquub bay ka yimaadeen soo maaha nabigani waxaa laga yaabaa qur'aankii nebi muuse lagu soo dejiyey inuu nebi haaruun halkii un ka sii waday oo aan waxyi horna lagu soo dejinin warkii horena qur-aankii horena wuxuu ku socday nebi muuse iyo iyo nebi haarun idhaba ilaa fircawn samayn ayaa laga yaabaa waa tusaalan ka wadaa sidaa markay tahay hadda hadda nabi muuse iyo haarun soo rusul maaha inay rusul yihin maxaa lagu garanaya idhaba ilaa fircawna soo ma marka nabiga waxyi cusub lagu soo dejiyo oo qur-aan horla lagu soo dejiyo oo shariicadii hore intii la nasakho shariico horla lagu soo dejiyo haddanana oo dadka gaadhsiin la yidhahdo muxuu noqonayaa rasuul buu noqonayaa culummada wax qaarkood nabigeenu rasuul iyo nabiba u ahaa laakiin markay xataa kala farqinayaan iqra nabinimay ahayd bay dhahan ya ayuha lmudathiru qumna maxay ahayd rasuul bay ahayd wlfarqu bayna arasuuli wاnabiy ana nabiya huwa aladi yunabi'uhu allah waa midka ilaahay u waxyoonaya wa huwa yunabi'u bima anba'ahu allah wixii ilaahay u sheegay buu sii gudbinayaa fain ursila haddii la diro maca dalika haddii la raaciyo oo la diro la yidhahdo ilaa man khaalafa amra allah ciddii amarka alla khilaaftay gaadhsii liyubaligahu risaalata min allahi ilayh fahuwa rasuul wa ama man kana inamaa yacmalu bishariicati qablahu waata qofka shariicadii ka horreysay uun ku camal falaya walam yursal oo aan la dirin huwa asaga ilaa axadin axadna aan loo dirin yubaliguhu can illaahi uu alle xaggiisa uu ka gaadhsiinayo dadka risaalatan fa huwa nabiyun walaysa birasuul waadix soo maha qaala mujaahidun wuxuu yidhi raximahu llah annabiyu waxdahu nebi keligii alladii kii baa la yidhaahdaa yukallamu lala hadlo wa yunazalu calayhi waxyina lagu soo dejiyo walaa yursalu aan la dirin kaa magacii nabi wa alayhi arrinku haddaan sidaa ka dhigna dhe marka wa alayhi arrinka sida aan soo sheegnay hadduu yahay jumlada saasaa lagu fasiraya wa alayhi arrinku sida aan soo sheegnay hadduu yahay haddaba fa ina kula rasuulin nabiyin hadda rasuul walba muxuu noqonayaa rasuul walba nebi buu noqonayaa walaysa kulu nabiyin rasuula lakin nebi walba rasuul ma noqonayo lakin rasuulkaasna muxuu noqonaya nebi waa adigoo ku idhi mu'min iyo muslim maxaa udhexeeya maxaa udhexeeya mu'min iyo muslim kadibna aad dhahdo mu'min kasta waa maxay waa muslim laakiin muslim kasta ma aha mu'min muminku waa darajo dheer waaye waa darajo aad usii qodan wey ilahay mu'miniin ha naga dhigo tabaaraka wa tacaala asmaa rusuli walambiya ambiyada iyo rususha magacyadooda qeyb ka mid a ah. waqad sama allahu tacaala lana jumlata minhum qaybo ayuu alla noo magacaabay ka aadam wa nuux wa idriis wa huud wa saalix wa ibrahim wa ismaaciil wa isxaaq wa yacquub wa yuusuf wa luut wa shucayb wa yunus wa muusa wa haaruun wa ilyaas wa zakariya wa yaxya walyasc wa dilkifli wa dilkifli wa daawuuda wa sulaymaana wa ayuub wa dakara alasbaata carruurtoodiina wuu sheegay jumlatan buu ka sheegay kaasuu kusoo noqday wuxuu yihi wa ciisa wa muxamedin buu ku daray tiradii hore wa ciisa wa muxamedin sala allahu alayh wasalam shan iyo labaatan baa meel lagu sheegay qur-aankeena lagu sheegay qur-aanka inta magac oo ismi dhaahira lagu sheegay waa maga waa shan iyo labaatan waqasa calayna alla wuxuu nooga sheekeeyey min nabaihim warkooda wa akhbaarihim iyo sheekooyinkooda maa fiihi kifaayatun wax ku filan oo nagu ku filan wa cibratun waana qaadasho iyo wacidatun waano wax ku filan buu alla nooga sheekay qaala tacala wuxuu yidhi wa rusulan wa arsalnaa waanu dirnay rusulan baan dirnay wa rusulan yani wa arsalnaa waanu dirnay rusulan ayaan dirnay qad qasasnaahum aanu kaaga sheekaynay calayka ya muxamed ayuha arasuul sala allahu alay wasalam kuwa aan kaaga sheekaynay ayaanu diray min qablu ay min qabli hadihi alaaya aayaddan ka hor rusul ayaanu kaaga soo sheekaynay wa rusulan rusulla wa arsalnaa rusulan waxaa kaloon dirnay rusul lam naqsushum calayka aanaan warkoodaba kugu soo qaadin marka nabiga saas u uri alay slat o kawar marka adoo hadda waktigan joogo dad qarto jeexdo oo leedafuusho oo dhado boqol wax baan sheegi oo banu israa'iila oo lagu dirsanin wa rusula lam naqsusum calayka wa kalama allahu alla waa uu la hadlay muusa takliiman ayadda xale baan ku istaagnay fa nu'minu bijamiicihim dhammaantood waanu rumaynaynaa tafsiila si faahfaahsan fii ma fasala allah cidda uu alla faahfaahiyey waanu inagana si faafasan baan u rumaynaynaa wa ijmaala si duuduuban baan u rumaynaynaa fi ma ajmal allah cidduu ilaahay duuduubayna duuduubkaas minhum man qasasna calayka wa minhum man lam naqs alrusulu walanbiyaau basharan ambiyada iyo rusushu waa bini aadam akramahum allahu binubuwati alla uu ku karaameeyey nabinimo iyo iyo warisaalati waxyi wanu'minu biana jamiica arusuli walanbiyaai basharun makhluuqowna waa bashar makhluuquuna la abuurayo laysa lahum min khasaa'isi rububiya ilaahnimada waxyaabaha goonida ku ah ilaahnimada waxyaabaha goonida ku ah min khasaa'isi rububiyati ambiyada ilaahay kuma sifaynin walow cidnaa in leeg ba allaha ka dhige yacni tilmaan uu leeyahay iyo sifo alle uu leeyahay oo rububiye ah oo afcaashi ah ama uluhiye ah oo cibaado asaga in la caabudo ah ama asmaadii ah ilaahay midna tabaaraka wa tacaala ambiyada kuma khaaseelin ambiyadu waa bashar waa bini aadam laakiin mukaramuun la karaameeyey makhluuquun la abuuray ilaahayna shafay tabaaraka wa tacaala macsuumiin oo dembi aan ka dhicin ambiyada aayaadkan baad arkaysaan qaala tacaala alla wuxuu yidhi qul inamaa ana basharu milukum waxaad ku dhahdaa nebi maxamed o alayh salatu salaam anigu bashar idinka oo kala ayaan ahay bashar idinka oo kala waan ahay bini aadam jirkiinoo kalala baan ahay wey waayo gaaladii baa waxay dhaheen haddii cidna loo soo dirayo ma malaa'igna loo soo diro ilaahayna isagaa ka jawaabay suurat lancaam walaw jacalnaahu malakan lajacalnaahu rajula walalabasna alayhi ma yalbisuun miyaan saxaayada haddaan xataa soo diri lahayn malag bini aadam baan u bedeli lahayn wama arsalna min rasuli ila bilisaani qawmihi qul inamaa ana basharu milukum yuuxa ilaya waa la ii waxyoodaa maxay anamaa ilaahukum ilaahu waaxid alle macbuud oo xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa ilaaha ma ahaane keligii ah marka farqiga annaga ambiyada noo dhexeey waa maxay yuuxaa ilayhim faman kana yarjuu liqaaa rabbi qofka innaba quu daraynaya ee rajo ka qaba la kulanka rabbi falyacmal camala saalixa camal laba sharti wataa la imaado ikhlaas iyo mutaabaca ilaahay dartii iyo ku dayasho shareecada aad kaga dayanayso nabiga sal l slam walaa yushrik bicibaadati rabbi axada yuusan ilaahay cibaadadiisa cidna yuusan la wadaajinin laa malakan muqaraban walaa nabiyan mursala qaala tacaala alla wuxuu yidhi qaalat lahum rusuluhum waa maray aflagaadoodeen gaaladii oo ay dhaheen ambiyadu qeybkay og yihiin ambiyadu waa ilaahye ay dhaheen qaalat lahum rusuluhum jawaab weeye rusushoodii waxay u dhaheen ay qaalat rusuluhum lahum wey rusushii waxay u dhaheen in naxnu ma naxnu annagu wax kale ma nihin ilaa basharu milukum war bini aadam idinka oo kala un baanu nahay walaakina allaha hase yeeshee allahu tabaaraka wa ayaa yamunu nagu galladaystay yamunu galladaysta calaa man yashaau min cibaadih cidduu doono ayuu waxyiga ku khaas yeelaa wamaa kaana lana an na'tiyakum bisulطaanin ila biidni اllah wamaa kaana lana nooma sugnaanin awooddeedana ma lihin an na'tiyakum inaanu ayagaa yidhi markay dhahaan xujo keena inaad nabi tahay maxaa daliil u ah yani kada oo mucjizo laga dalbado ya waxay leeyihiin ambiyadii wamaa kaana lana an na'tiyakum awooddeeda ma lihin an na'tiyakum inaan idinla imaano bisulطaanin mucjizo ama xujo ila biidn illah ila ilaa inuu ilahay noo ogolaada mooyane wa calى allah alla dushiisa un falyatawakl lmu'minuun mu'miniintu ha tala saarteen wa qaala tacaala ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi wamaa arsalnaa qablaka min almursaliin ma aanan dirin hortaan min qablika ayuha rasuul nabi muxamedow hortaan ma aanan dirin min almursaliina mursaliin ilaa haddii aanu diray innahum ayagu waxay ahaayeen laya'kuluuna kuwa cuna alطacaama waxaa cajiiba ah. raashin bay cunayeen caqiida ku jirta raashin bay cunayeen tawxiid baa meesha ku jira shaaha haddaan ka bado bismi illah waa daliil itusinaysa cajzigayga dacfigayga tabardaridayda waana arrin qiraysa allah inuu keligii yahay maxaa dhacay ilaah baan wax cunin baahideedana lahayn ilahay baan wax cabin baahideedana lahayn walahu ma sakana fi اleyli wالnahaari wa huwa الsamiic اlcaliim qul agayr allahi atakhidu waliya fatir الsamaawaati wاlardi maxaa ku xiga wa huwa yuطcimu walaa yuطcam soo ma marka ilahay baa tabaaraka wataala nimanka reer nasaaro markii lagala hadlayeyna waxaa lihi nebi ciise iyo hooyadii cuntay cunaan wa umuhu sidiqat kana ya'kulaan aلطacaam kana waa sidoo kale alla wuxuu yihi tabaaraka watacaala ila waxay dhaheen calى lisaani anbiyaihim ila inahum laya'kuluuna aلطacaam wayamshuuna fi اlaswaq waa bini aadam suuqa kasoo adeeganaya wajacalnaa dadow intana waa bini aadamka la hadlaya wajacalnaa waanu yeelay bacdakum dadow barhkiin libacdin barka kale fitnatun qaarkiinba qaarka kale waanu isku imtixaanay mid baan hani ka dhignay haddaba midka haniga ah waa waa imtixaaman yahay midka faqiirkaa ah lagu imtixaamay bal inuu wax siiyo mid baa caafimaad la siinaya bal inuu u naxariisto midka maxaa la yidhahdaa jiran wahaakada waa la isku imtixaamay ummadda atasbiruun bal inaad sabartaanoo abaalkiinu janno ay noqotaa iyo inaad argagaxdaanoo abaalkiinu cadaab noqda wa kaana rabuka basiira rabbigaa waa mid aragti dheer wa qaala tacaala ale wuxuu yidhi qul laa amliku linafsi cafan qul laa aqulu lakum cindii khaza'in اllah walaa aclamu اlgayb walaa aqulu lakum inii malak in atabic ila ma yuuxaa ilay qul hal yastawi lacma walbasiir afalaa tatafakkaruun qul waxaad adaa laa aqulu lakum cindii khaza'in allah qul laa aqulu lakum cindii laa aqulu ma sheeganayo laa addaci anigu ma sheeganayo oo idin idinma sheeganayo lakum idinka cindii aniga agtayda inay yaalaan khaza'in allah kaydadka alle inay agtiina yaalaan agtayda yaalaan ma sheeganayo walaa aclamu lgayb wala addacii sidoo kale ma sheeganayo inaan haybka ogahay walaa aqulu lakum inii malag ma sheeganayo inaan malag ah in attabicu kelia waxaan sheegan oo keliya in attabicu ma attabicu in bimacnaa ma in attabicu ma attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilay wixii la ii waxyoodamayo wax kale ma raacayo qul waxaad dadaa hal yastawi alacmaa ma siman yihiin in dhoole aan wax arkaynin waa midka jaahilka wاlbasiru iyo mid indhaqaba wax arkaya waa qofka macrifo leh afalaa tatafakaruun war miyaydan garanaynin wa qaala tacaala ayadan ku dhowda aayadda kale qul la amliku linafsi idinma hanan karo naftayda nafcan nafci walaa darar wanaag iyo xumaan midna idinma hayo ilaa maa shaa allah wuxuu alla doono ma ahne oo ilahay iisoo dhiiba ma ahne walow kuntu aclamu lgayba haddaan haybka ogaan lahaa lastakartu min alkhayr khayrka jannooyinka lagu galaan badsan lahaa turuq lkhayr wamaa masaniya suu dhibna ima taabteen ha wixii dhib igu imaanayana waan iska ilaalin lahaa laakin in ana ilaa nadiirun diga ayaan ahay wa bashiirun bishaareeyo ayaan ahay liqawmin yu'minuun qolo iimaan qalbigoodu degay oo aniga i rumaysay ayaan janno ugu bishaareeyaa cadaabna oga digaa intaas ayaan ku gebagabaynaynaa darsigeena biidn illahi tabaaraka wa tacaala waana dersigii toddobaad wajazaakum allahu khayr